markii soo kacaayo abala soo dhaaho saas markii soo kacaayo abala soo dhaahe waxba maahin dhulkaas yaalaa ka ma soo raacaayo ma soo raacaayo bartiisa dhulka yaalaa laakin waxaa la arkaa markii soo toosaayo inaa yar asoo nuuxsado kaas nuuxsadaas wax ma dhawaayo oo ma soo raacaayo kulligii ma soo raacaayo maxaa yeele dhalaaaqiisa mala soo dhaaahaayo mis aa lahaa dhulkoosaa asgoglan yahay kaas wax ma dhawaayo saxaa hadii xarakisa dhaahin abaa markii soo kacaayo aba soo nuuxsado macigiis ala nuuxsado markii soo kacaayo macigiis baa lasoo dhaafe waxba niwaayo haddii sujuudaayo waa ku sujuudaa alih kusujuudaa korkiisii aasuu sujuudaa waxyaalahaas waxay lamid ah, waa badan yihiin lamid ah, waa badan yihiin haddiis yani yani yani yataxaraku bixara inlama yataxarak bixarakatihi mutasil aa la heli mutasil maxaa ku baxay haddii munfasil is yahay usiga mala xariire ee yani waa wataa munfasil as yahay gacantaas wataa matalan fasaleti waaye matalan maradoo yar gacantaas ku haasta waaye matalan waxa waaye yani looxo yaras wataa markii sujuudaya waa dhigta sujuuda markii soo kacayna waa soo qaadaya ee usiga mutasil lama ahe munfasil as yahay waa kasoocan yahay wax korkiisa la xariira maaha wa usi yani kasoocan waayo kaasi waxba dhimahayo maala kan kaleeta oo munfasilka ee iska dhaqaaq oo taxarik bixarakatii haddii maalan ba sariir isku dukahaa sariir isku dukahaa doon a saaran yahay bareerkia saaran yahay waa kaas waa dhaqaaha munfasil ay yihiin kuwaas yani kaasi wax ma ba-aayo sariir saasa banaan mas'alada hadda masأla ضaciifa timi maxaa masأla ضaciifa waa tana hadda walaa yajibu maho walaa yajibu mawaajibo wadcu yadayhi warukbatayhi waqadamayhi fi ladari manaqabano walaa yajibu mawaajibo wadcu yadayhi lamadiisa gacmood dejintoodii al ardi isku dejiyo mawaajibo wawaajibu mawaajibo wadcu rukbatayhi lamadiisa jilbood yani dejintoodii al ard isku dejiyo mawaajibo walaa yajibu ma waajibo wadcu yaqadameyhi labadiisi lugood dejintoodii hal ardi asku dejiyo ma waajibo fil adhari manaan qabano lama ma mas'ala daciifa waay waxa waaye imaam raafic leh imaam raafic waxaa leeyahaa yani gacmaha iyo jilbaha iyo lugaha dejintoodii waajib maaha dhulka la dhigo واaجب ma ahاa waa l waaجiبa asxabaa وadعuljabha waaجiب waaye وadعuljabha waaجiب waaye jabhada kaligeed dejinteeda waaجiba as wataa imam ha imaam raafiعي raafiعي intaa wataa mas'alada mas'alo daciifa waaye mas'alo daciifa waaye laakin inta asaas wataa se usuuroweysaa waxaa macnaha lama geed as dhigta asku xeelooyeysa labadiis gacmoodna xerigaa ku celiyey si asu sujuudi ti raafici waay haduu lasoo lama geed alugaha iyo ilaa jilibkaas ku er ku celiyey waa kaas dhulkii ma gaaraayaan labadii gacmoodna xerigaasaa alku qabti waa kaas kujiira sujuudi mas'ala daciifi waaye tan daciifka waxaan usheegi wahaynaa yani mudin dadka mubtadi'iin waaye wax la heli kara maaha ma banaana taasi ku ansaxaayo maxaa waatana waa ka daba yimid qultu waxaan leeyahay ani sheekh nawaawi haddaan ahay waan isku khilaafay masaladii waa isku khilaafay imaam nawaawi iyo raafici yaa isku khilaafeen nawaawi waxaa isleeyahay aladharu qowlka muuqashada badan oo raajaxa ah mas'alada shaaficiyi mas'aladiisii madhabtiisku raajaca wujubuhu wujubu maa dukira wujubu wadci maa dukira intaa lasoo sheegay yani dejintoodii wujuubkeedii waaye lamadii gacmo dhulka la dhigo lamadii jirbood dhulka la dhigo badameynkii dhulka la dhigo waajibadii waaye ardi la dhigo qultu waxaan leeyahay markii siri haakada isqabaa shaafici shaafici saasa agtiisii ay ku ansixaysaa xerga qabo oo ageed geli madaxle kaliya huji kaliya dhig waa ak waa gaar oga waan isku khilaaftaasi ansaxi mayso shaaficiay ku ansaxaysaa laakiin muctamadka tan waaye waxa adharu holka muuqashada badan anaaq hoolka oo muctamadka ah oo shaafici agtiisii raajixa ku ah wujuubuhu wujuubu maa dukiraa inta lasoo xusay dejintoodii waab ahaash waajib waajib ahaashadiisi waaye wujuubkii waaye intaa wujuubkoodi waaye maxaa yeele halhaas in dhulka la dhigo umirtu waxaa li amriyaa suubanaahiri alayhi الsalaatu wasalaam yani waxaa li amray an asjuda على سبعة أعضاء تضوح بن أمرت أرجت على سبعة أعظم على الواكاس على أمري حديث وحاكو يميد بخاري مسلم سبنا هري انtoodii in dhulka la dhigo oo la gaadhsiiyo waajib waaye kii feenaantiisi waajib ahayd waa soo sheegnay wejiga waaye kii wj feenaantiisi sunada ahayd waa soo sheegnay oo suna ahayd waa soo sheegnay lugahii iyo farahooda gacmanka iyo farahooda julbahii intaa dhowha i farayo iyo yani lamada gacan farahoodii in la ifidnaadaan sunna ahaa maxaa yeelay waxaa yani wujuubkoodii inta lasoo xusay wujuubu maa dukira inta lasoo xusay wujuubkii waaye raajxka waaye maxaa yeelay waxaa u daliila xadiidkii suubanahaa sidi sala allahu alayhi wasalama umirtu waxaa li amray an asjuda inaan sujuudo calaa sabcati acdumin yani lafayaalo oo todoba ah korkoodii inaan ku sujuudo ali amray xibnayaal oo todoba ah calal jabhati inaan ali amray gacantiisaad ishaari nabiga marka sheegaayo waxaad ishaari sanka ilaa intaas ishaar calal jabhati ma aho gacantiisa waxaad ishaari sanka iwalyadayni lamada gacmo korkooda inaan kusujuudo waa lamada jilib inaan kusujuudo iyo waadraaf lqadamayni lamada lug طرفyaal asfarahoodii saasaan amray alaa kuli xaal saan xadiiaan u daliilah wallahu ebihiya aclamu ku caalim eh wayajibu an yadmaina yadmaina inuu xasilo yajibu waxaa waajibaa an yadmaina sujuudka inaas ku xasilo waajib waay arkaan yaala laga dhigi dad afar afar rugniba itminaanka ka dhigeen culamada berkoodii imaam nawowi waxaa siri waxaa waajiba an yadmaina inuu xasilo sujuudkiisi isku xasilo wayanaala inuu gaaro wayanaala inuu gaaro iqalu ra'sihi faacilkii waay wayanaala inuu gaaro iqalu ra'sihi madaxiisii culayskiisii masjidahu makaanu sujuudkiisi a mafcuul ah masjidahu makaanka isku sujuudaayo musaliga mea isku sujuudaayo madaxii culays inhaas gaaro si hanaad haytmaina inuu xasila waaye masjidahu sujuudihi sujuudkiisii inuu ku xasila waaye qadar oo subxaan allahi aska hiraa inaa sujuudka dhulka asku haayo wejigiisii waaye qadar subxaan allahi aska hiraa inaa oo wejiga dhulka asku haayo waaye asxasil intaasa waa fi wayanaala inuu gaaro waayo masjidahu iqalu rasihi wayanaala inuu gaaro iqalu ra'sihi ninka dukahaayo madaxiisii culeyskiisii masjidahu meesha isku sujuudaayo inuu gaaro waayo meesha isku sujuudaayo in madaxi asgaaro waayo wa an laa yahwiya inaas hoowanin waayo ki kale waan laa yahwiya inuu hoowanin waaye ligayrihi غير السجود سجود غير kiisi inaas uhooganin waay falow sakada maxaa baxay maxaa baxay waxaa baxay falow sakada hadoo hoobtu as u dhaco liwajhi calaa wajhi wajigiisi korkiisi haddi isu dhaco wajigiisi korkiisi had isu dhaco wajaba alcawdu noqoshaa waajibaa sujoodi oo sujuudka asuurso kacay inaas ula hadla ah waajiba saasaa waajibaysaa haddane waxaa shardi ah an tartafica ah. kii laad waa kana an tartafica shardigii laad an tartafica inay kor noqoto ay kor ahaato asaafiluhu hoos jirihiisii alaa caalihi kor jirihiisii inay kor ahaato waay fi asaxi malaan qabano oo an tartafica inay kor noqoto waay ay kor ahaato asaafiluhu korjirayaalkiisii horjirayaalkiisii can aalihi hoosjira ahaa hoosjirayaalkiisi inay kor noqdaan calaa aalihi horjirayaalkiisi inay kor noqdaan waayo fi lasaxi mana qabano shardigii laaad waay iyo ti todobaad waxaa waaye an tastaqira inay degto acdaauhu xibnihiisi kulluhaa dhammaanteedii macan wada jir inay u degaan waaye xibn ahaan todobada oo layidhi umirtu an asjuda fi sabcati acdumin suban haale alayhi salaatu wasalaam jabhadii iyo yani rukbateynkii yani qadameyn lugahii intaas inaa mar ay wada degaan marna macan ay u degaan taasina nawaaye yani kaas yani shardigii todobaad waaye maxaa waaye tado lexda lafood maxaa waaye wejiga ko yani jabhada bariirtaa la yihaahay lamada jilbood lama <clears throat> iyo lamada lugood gacmahii lamadii gacmood lamada jilbood lamada yani lugood lex waaye iyo jabhadi todoba todoba xibin <clears throat> ah, wejiga ko ah eh. lamaad waa kaas lamada jilib lamada gacmood <clears throat> lamada lugood intaa waay taas waa inay kor noqdaan ala rabaa shardiga raabic kan waaye masjido watiqala ra'sihi waxaa la diida inaad wejigaadii madaxaadii dhulka ku riixdid lama rabo dhulka aad ku lama rabo xoogaadi dhan culeyskiisii madaxa culeyskiisii inaad ku riixdid maaha waxaa waajibaha waxa waaye madaxa wejigaa inuu xasilo oo <coughs> madaxaada culayskiisii dhulka ay gaaraan maha aad kusujuudaysid maha ad kusujuudays dhul iyo weerkiisba inay gaaraan dhaho macnaha inaad ku riixdid ma aha mawaajib mala doo rabo inaad ku riixdid mala rabo riixi dhul xoog riixid mala rabo waxaa la rabaa ardiga inaad taarsisid aad bashriicid kaliya mehe taarsid aad waxaa la diidaa miisaankaadii yani kulli waxaad ka reebin ma rabo miisaankaadi inaad kulli wax ka reebin ma rabo miisaankaadi dhan inaad dhulka saartid ma la rabo inaad kuriixid yani inaad taarsisid aad dhulka saan markii kuriixaan dadka marka inta kamadoobaayo badanaan dhulkii kuriixaan madoogaasas keena kiraahina waaye kiraahina waaye haddii kuriixis yani sujuudka ma burin madhi waayo laakin riixda waxay keenaysaa koraahay keenaysaa agmalkaa kaa bixiyeysaa haluu riixin yani ana miisaankaadina waa kala reebin inaad wa kala reebin kulli siisid ma aha yani wax kala reebo miisaankaad wax ka isto iska reeb madaxaadii culayskiis dhulka saar taabsi mhm. inaad kuruxdi maaha ti todobaad ti saddex ti shanaad waxa waaye inaad macni geyrkii as uhowanin alaahuya ligayri ligayri sujuudi sujuud todoorkiisa inaad uhooganid markaad ictidaal kasoo baxaysid ha ahaado sujuudkaadii sujuud inaad niyeysatid uqasatid aa lagaa rabaa hmm. waxaa baxay low saada noo saaseno abtino low saada hadas udhaco waxaa baxay falow saada hadas dhaco liwajhi wajhi alaa wajhi manaa liwajhi manaa alaa wajhi wajhi wajhi asu dhaco asu dhaco aa ku baxay markiis leehaayo markaas leehay samic allahu biman xamidahu markaas leehaye yani nin daciifaas ahaay <clears throat> daciifaas ahaye gujibidias u dhacay macnaha mithaalka waay daciif oo caata waay tabar mahaayo ama meel xibnihiisa waa kama qambe waa kaas gujibidias soo dhacay waxaas yidhi kanay dhacidaanay sujuudka yeelo dhacida sujuudaas u dhacay imika judu sumcadna sujuudba ka dhiga ba imna allah waa soo teliya sujuud ka dhigo laakin mau soo khasdin usiga markaas howaayey asoo dhacaayi sujuudka ma ahaen dhacid oo yani tabardaradiisi sooridii ahayd ama dabeelaba sooridi dabeel xoog leh a ku timid a sooridi a sooriday kaasay ma ansaxaayo laa yanfacu wax ma taraayo ma wax ma anfaayo kama anfaayo waxaa kuwaajibaa alcoodu ila alictidaali a kuwaajibaa اعtidaalkii isku jiri ood kasoo dhacay ina sunahdo aa ku waajibey laakiin hawshadi aad kasoo dhacay maalan ba dabeelaa usoo kaalmay soo riixdi oo si daciifu ahe oo soo magacii hoobtay oo soo socdo oo اعtidaalka soo baxaya sujuud usoo qasdi a dabeel u timid waa ridibi sujuudka soo socdaa waa soo hoobti markii soo hoobtiyaa dabeel xoog la ku timid osna xoog ma laha dabashii arrintii qasdigiisaa la fiirihaa sujuudtaasay maalan ba yani laakiin min hawiyinaas ka soo dhacay hawi hooshadaas ka soo dhacay sasoo hoobtii oo samic allahu liman xamidaas oo sujuud isleeh yaa dabeelku timid xoog leh aasoo ridi waa soo xoortay waa tuurtay mano markay dabayshii soo tuurtay kabacdi saa hadda suu dhaco kaasay yani noqosho kuma waajibaayo noqosh kuma waajibaayo sujuudkaas waa ujraa maxaa yeele isaga qasdigiisii waas hoogashadiisii waxaas ahayd inaa sujuudo dabeelaa usoo ka ah kutimid korkiisii dabayshii asoo riixdii asoo xoorti xooridaas lasoo xooray oo isna qasdigiisa sujuud ahaa oo hooshada lagasoo o dabaysha kasoo xoortay waxba ma dhiwaayo yani oo yani naqasho kuma waajibo laakin haddii adigoo taagan oo اkhtiyaarkaadii oo sujuudda aad soo dhoowanin oo dabeel waa taagan yahay waa taagan waa joogaa samic allahu liman xamida waa asiri waa joogaa rabbana laka alxamdu asku jiraa bilsma matan asku jiraa ama samic allah kaliya asku jiraa khiyaar la-aan usoo yani oo qasdin aad dabeel timid dabayshi waa soo ridi waa soo ridi waa soo ridi haddii saa dabaysh ay usoo ridi bilaa ikhtiyaar usoo riday oo saa as usoo dhaco taasay waa ka baxday waa ka baxday taasay waxaa kuwaajiba inuu noqdo ictidaalkii in hadduu naqatidaa ku waajibaa adoo saa ah oo joogtid oo sabc allah ku jirtid oona sujuud weli niyeysanin yaa dabeelku u timid dabayshiyaa kusoo riixday khayaar la-aanay kusoo riixday waa kuridi biji bijiga kuridi taasay sujuud ma loo xisaabaayo sujuud looma xisaabaayo maxaa yeelay dabeelaa kusoo riday kii kaleeta waxa waaye laxaad shardigii laxaad waxa waaye meeshiisi meehii korjiri xibnihiisi inta korjir ha ahaayeen inaa hoos jir ha ahaayeen inaa ay ka kor marhdaan korjirahiisii inay ka kor noqdaan waaye shardigii waxa waaye an tartafica asaafilahu calaa caaliyihi an tartafica inay kor ahaato yani asaafiluhu korjirahiisii calaa caaliyihi yani alaa asaafilihi inay kor noqoto kuwa hoos jirihiisii calaa caalihi hoos kor jirihiisi inay kor noqdaan waaye kor jirihiisii inay kor noqdaan waaye shardigii laxaad maalan ba marka asaafil laleeyahay maxaa waaye asaafil waa korka asaafil kuwa meesheeda hooseeyo meeha markaad joogtid markaad fadhiisatid meesha kuwa hooseeya laleeyahay intee waaye wejigii madaxii labadii garbood lamaada gacmood intaas kulli korjiraa leedahay korjira wejiga kore inaad korkaay ah maxaan ka koraynaa yani boodiha cajaraha waad koreynaa oo bacdi waxaa ka koreeyaan wejiga madaxa garbaha gacmaha wakaas hoos noqdaan kuwaas kii oo koreeyey inuu hoos noqdo korjirihiisi inuu hoos noqdaan wejigiisii madaxiisii garbaxiisii labadii gacmood inay hoos noqdaan waaye inay hoos inay ahaadaan macnaha waxaa loo wadaa haddana ay kor maraan mao maxaa waaye alaa asaafili alaa asa asaafil asaafiluhu intaas waaye maxay kor maraayaan la rabaa yani meeshii koreeyey ay kor noqdaan kuway ka korma asaafisha intee waaye asaafisha waxa waaye kor jiraha waxa waaye wejiga iyo madaxa iyo minkabeenka inay hoos noqdaan oo ay ka hoos noqdaan meeshiisa hooseeyey ay ka hoos noqdaan hoos jirahiisi inay ka hoos noqdaan maxaa waay hoos jirahii yani waxa waaye baridi waaye oo lagu fadhiisaduu haayo waa niraa cajarahi kuwaas waaye kuwaas inta hadda aniga hoos noo ah waxa waaye ilaa lagu halaagaar hoos jirahay waay waxaa kor jirahay ah madaxa fijiga garbaha gacmaha baridina ay ka hore eh, intaas intaa ku koraysay inay ka hoos noqoto a intii koraysa inay hoos noqdaan meesha oo ku koreeyay ay ka hoos noqdaan inta waay cajiiza alu magacaaba cajiiza waa layihaha cajiiza naag cajzu rajuli ninka baradiisii cajzu lmar'ati naagta barideedii waa la yidhaha waka intaa waxaa waaye lamada garbood ah, iyo cajarood lamada cajar iyo boodyaha ah, iyo barida intaa inay kor maraan oo meesha kor jiraha ahay ay kormadaan wejiga iyo madaxa iyo garbaha iyo idinka ay kormadaan waay <coughs> inta waay maxaa waaye ajiiza ajiiza laakiin waxaas ay ku tahay naagaha ajiiza ajzi rajul waa la yidhaha ninka yani baradiisii yani ajzi rajul waa la yidhaha ajulmar'ati naagta barideedina ajulmar'ati waa la leeyahay luqa ahaan <coughs> ajiiza laakiin waxay khaas ku tahay labadooduba waa qawaanee naag ay ku khaas yihiin carabta waxayna ihaahayn radafna waa ihaahayn kaas yani dambeedkan wa dambeed amar waa ihaahayn inta dambeedka eh afkaa dambeedkiisii markii luqa ahaan adabulkhitaab marki lahaa dambeedka dawa kisto waa laga roon yahay balina waa laga roon yahay dambeedka inta dambeedkaadi ah adabulkhitaabka intaas waay shardigii shardiyatodood waxa waaye xibnahaadii dhan dhammaantoodi wada ay u degaan macnaha haddiis kulminin degdintoodii hal mar as kulminin yani maradoo waxa deji jabhada marna gacmanka marna yani lamada jilbo yani dejintii yani ma kulmin kiskis a ku dejiyey ansaxi maayo shardiya todobaad waaye inaa ay dej oo yani inaa dega yani xibnahaadi inay degaan dhammaantoodii inaad dejisid waay kullahaa dhamaanteedii macna waad jir aad dejisid mm. shardigii todobaad waay haddii yani askulminin marbe koo dejiyo macnaha wejigaas horta dhigay haddana gacamkaas dhigay haddana yani kasiisas u dhigay dejintii ma kulmin ma ansaxaayo dadka hadda badanaan waayo alxamdulilah muslimiin waaye sirasujuudaha waa fiican yihiin yani xadiid kale insha allah keeni doona haddii imaan doono marka waxay u yeelayaan yani yani waxaa iminka sujuudaan fiiri dadka darkooda lugahoodii aa ka targalaa waxay umudaayaan wax sahl lugaha koraas u qaada oo soo sujuudsan oo lacag gacmankiisi iyo jilbigiisi dhulka yaaliin lawayeed arkaysa yani koraas oo jira luga kor u qaada ama saaras dhahaa waa gedihaa dhulka mariya faraha inaa dhulka dhigaa ahay mogtahay isku taagmo dadka badigoodi hataa waa arkay yani khushuuca yar mogtahay loo khushuuci lahay qofka khushuuc isku tukanayo wa xasuusan lahay si xibnihiisa wa xasuusan lahay sujuudka miru sujuudayo wa arkaysa inaa lugisaa iskeen lugii kor uqaxaada waa burti salaadii markaas baloomudaay inay an salaada inay bures baloomudaay lugaha sacad kor uqaada waa soon markaas yani waxaa isku ceeb maa naqidi marka laakin mar ay ma mogta kaskiisas udhigi kaskiisas udhigi maxaa yeele wejigii waa yaala gacmakii waa yaali jilbihii waa yaali haddana waxaa siee loo kor uqaadaa malra taxadara lugahaadii farahoodii dasaa ay ku ahaadaan madaxa faraha madaxa farahooda inay qiblada ujeedisid tartiibkaas sujuudi alrawaa waa kaas wa akmaluhu akmalu sujuudi hadda waxaan soo galnay aqal ah intaan ku jirna iyo wixii tartiibtiisi ahayd iyo adabtiisi ahayd markaa wa akmaluhu akmalu sujuudi sujuudka oo kaamil aasha badan waxa waaye waxa waaye yukabiru waxa waaye yukabiru waa kibaartaa musaliga waa kibaarahaa allahu akbar lihawiyihi hawshadiisii markaas soo bahaayo xaalat alhawiy waay waa kibaarahaa makii soo hoowa ideelka soo bahaayo allahu akbar asliha lihawiyi hawiy lmusali ka dukahaayo hawshadiisii waa u kibaarsadaa allahu akbar asliha bilaa rafci yadayhi gacmihii kor qaadidoodii la-aantoodii la-aanteedii waa kaas fi awal amrihi waa bilaawiisba inta waay markaas yani hiraa allahu samica allahu liman xamida kacamalkiisi waa diraa kor uma qaadaysaa ma dhahaay samica allahu liman xamida markaas leeyahayo waxaa la rabaa inaas yani bs samica allah asiraa saa asiraa bs wa markaas markas howahaayo kacamalkiisii irsaal inaas kusuubiyaa la rabaa diri yani as lalmista markii magaciisii aad markid howahaysid lamada gacan waxaad ka helaysaa iyagoo kor musoo naqaysid marka ismac allahu tiri waa dhamaad gacmankii kor musoo naqayside markaad hooba haysid gacmankaadi fur oo dir hoos yeel gacmankaadi inaad haddaan kor qaadid aad usoo naqdid ma ahaa akmalki waay ma ku burayso waxaasoo yani aad hooba haysaa lamadaa gacmood odood iyagoo diran markaasay jilbahaas dejiyaan jilbahaas dhulka dhigaa markaas horta bilah si geel fadhiisahayo kalaasu fadhiisahaa ama geel soo fadhiisahayso maxamed jilbaa fadhiisaa mar horti eh? hayaadan hasan waa kaasaa si jilbaa hormari si geelna fadhigiisoo kale u fadhiiso marka kabacdi waxaa isku xijihaa jabhadiisi bariirta isku xijihaa rasuulka dhigaa iyo sanka sanka dhigidiisii sunna waaye waa la suneeyey jabhada kulligeeda la dhigana waa la suneeyey sunna waaye bacdigeed hadii la dhigaa waajibahay hataa bacdi hadii la dhiga wajuubka kuxasilahay anfahu asdhigaa uma bacdigeedii hadii jilbaha asdhigo asdhigaa anfahu jabhadiisii wa anfahu asdhigaa anfi luqa ahaan saddexa jamac ay leedahay jamceed unaf jamciyo ma iyo anuuf iyo anaaf lahiraa saddexdaan lagu jamciyaa luqa xaggeedii ma oy wax kala hadii la heli doono unuf unuf iyo iyo anuuf iyo anaaf iyo intaa jamceed kumaadin marka sajuudo saahilaa waxaa sidaa subxaan rabbi alaclaa subxaan rabbi alaclaa halaatan subxaana rabbi rabbigeya xumaanka nasaha rabbiga alaclaa u saddex qoob markaas shan lahiraa tadawa lahiraa adda waay shan lahiraa ilaa tadawa lahiraa adda waay ilaa sagaal sagaal la yihah subxaan rabbi alaclaa bixamdihi shan yani waxaa hooseeyaa yani saddex shan a kuxiga adalkamaal waayo todoba adalkamaal waayo sagaal adalkamaal waayo akmalkeedii waxaa waaye ilaa tam iyo ko la gaarsiiyo akmalkeedii ilaa tam iyo ko la gaarsiiyo subxaan rabbi alaclaa wabixamdihi intaa la yihah laakiin maka madiinaha a ah xoog badan waxaan ku aragnay waa tirini imaamka waxaa sujuudsanahaa aa sujuud ku jiraahaa ama ilaa tam iyo shan la yihah waa ku jiraahaa طب ishan waa gaarsiha tam weliba rukuuca tam ishan u badan tam ishan waa gaarsiha sidii lah ilaa tamiir akmal ah akmalka tamiir ko ah, eh. bacdii ninkii wayaziidu waxaa ziyaadiyaa ah. almunfaridu kii kaligii dukahaayey jamaaca oo nin ay yihiin kaligiis dukahaayo allahuma allahanyo laka adiga sajadtu laka adaan kuu sujuudi geyrkaada uma sujuudin laada geyrka uma sujuudin adaan kuu sujuudi geyrkaada uma sujuudahayo وbka aamnt وbrbubiyatika rabinimadaada aamantu aan rumeeyey وbika وbrabubiyatika rabinimadaadaan aamantu aan rumeeyey hadal dheera ku jiraa insha allah wadoona gaagaabiyu haynaa walaka adiga aslamtu aan ku hogaansamay geedkaada u hogaansamay adaan ku islaami manaa adaan ku hogaansamay sajada wajhi wajigeyaa sujuuday liladi ma